barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaad ku dhagaysataan kaalimaha suugaanta kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe ayaan ka marnayn galabtana barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya cabdulaahi bootaan xidig iyo anigoo ifraax axmed kaakiye ee soo dhawaada saaxiibayaal talado arbaciyo khamiis todobaadka intiisa kale kulmiye toos ugu xirnaaw tafsiirka qur-aanka iyo tacliinta cilmiga ka baro barnaamij kastoo tagtay kulmiyee ku tabinayagalab wanaagsan faraaxe galab wanaagsan oo wacan saaxiibadan waxaa leenahay garan galab wanaagsan galab wanaagsan asidii wanaagsan mhm. farsamayaqaanka ma u xanaaqsan taha masalaanta isagana hadi maxaa igu ifinaysaa <laughs> ma sheege miya mhm. eh, waxaa la raba mataqaanaa hadaadan u xanaaqsanayn qadbaxabxabay ah. waxaa la raba inaad tiraahdo saqaanka <laughs> eh, waa isagana waa salaamen inaa dhahda dalabkaaga heesaha markaa dalbatid waxaa rabtaa in <laughs> eh, meeshaas lagu adkeeyo <laughs>

waayahay qofkeen markii la weydiiye mm-hmm. maamaan xaggee jirtay mm-hmm. walaalo mashquulba ahaayo meelheer baan jiray oo jeenahba dadka dha mm-hmm, maa soo gasha maya farsamadaas magaalka lagu joogaa <laughs> laak saaxiibada ma loo sheegi hadda waxaa arkay ayagoona bixin yani iyo wax intay soo saartaan social media kale dhahay waa safray waa safray laakiin qofkaas aa ku dhehas waa safray hadhow hadduu dadkaa hor imaad ka hor wallahi mushkilad waa yacni qofka horta hadduu isku dayo inuu been sheego xishoodka ka tago already qofka intuu is ilaalinayo waa intuu xishoonayo laakiin hadduu ugu talgal inuu been sheego wadankamale dee wax kaloo dhacaayanmaxaa gala waaya beri arag haddaa rabtid <laughs> eh, waxaa jira moogtahay mhm. faataanimo wax la dhaho eh, xitaa dadka qaar inay sameeyaan mhm. in carwo tagaan mhm. dhar gashtaan <laughs> <laughs> kadibna Eh, yani inta la isku sawiro mhm. ama abaar la isku jijimiyo mhm. haddana iyadoo qofka wax laga gadanin mhm. in laga tago loona muujiyo marka hor qofka in wax laga gadan rabo isku sawira haa ila mogtaa inuu isfeelkeyga saxa in kalina ogadaa shaatigaan <laughs> ha horta eh, ragga dad saas way ku jiraan dumarka ma ku jiraan talo dumarka qaar ku jiraan sidaas oo kale <laughs> <laughs> maya hadda ifraahay goobaha uu dharka laga iibsado waa la casriyeeyey mhm. qolal oo yeelay ah, rag iyo dumar waa baxee xaggaa ku gashan markaad soo gashatid eh, waa soo baxee <laughs> waxaa leedahay sawirga qaad ileen mm. qof kale kulama socdo sawirka qofka qaadi laha qof ka iibnanidaamkaas weli ma arkin ok mhm. waayahay sheekadiisa nala dheeraani dhankii kaalmaha sugaanta ku furanayna hees uu ku luqeeyo nimcaan xasan hilaac oo la yiraahdo haddii uu ku taabtay ku tallaalmay xididada aan soo wada dhegeysan Thank you. kulmay sidaadi haddii uu itaabto ku tallaalmay xidid daraa qalbiga itiigsaday igu tarmay sidaadi

iyo ayaabahood samaye tabashadu halkeed leh aytikoorexaashaqa inkastooda isqatuuryo jir laabtaa leedahay inkastoo iska tuuriyo way ka tir laabtaa leedahay waa tabii hadiyo jeer furnaha ku tiirsaday waa tabii hadiyo jeer qofnaqaf ku tiirsadainkastoo iska tugooryo ka tiro laabtaa leedahay inkastoo iska tugooryo ka tir laabtaa leedahay had iyo jeer furnaha kuku tiirsaday waatabi had iyo jeer wadnaha kuku tiirsaday fuduc weeye xaashaqu tirsiiniyo xidhiidhisaane isagoon dhammaan tegin tiirka uumasiibe shaaqu tirsiiniyo xidhiidhisaane isagoon dhammaan tegin tiirka loo masiibe inkastooda iska tuguuriyo katir laabta leedahay inkastoo iska tuuryo katir laabta leedahay watabii hadiyo jeer qof wadanaha ku tiirsaday

leedahay waadsabii hadiyo jeer qof wadanaha ku tiirsaday waadsabii hadiyo jeer waa tahay noloshu waa toban iyo ayaamaho tirsamay xaalka adduunku waa isbebedelayaan marba marka ka dambeysa sidii shala ahay maanta ma lama ahaan doono mana la ahaan karaba aad iyo aad inkastood iska tuur iyo ka tirlaabta leedahay waa tabi had jeer yani wixii waxaad rabtaa inaad tirtirto eh, wadnaha maxaa as darbi <laughs> yaa walaalkee eh, dadka caashiqiinta maaragtay ee xubnaha jirka waxay doonaan u adeegsadaan ah, marka hadana dee lakala xanaaqsan yaho kaleento isleeda qofkaan iska ilow mhm. mm. hada iska ilow qalbiga ma yeelay soo mhm. si walba isu tiraado iska ilow mhm. ma samayn kartid ba ilaa waqti kugu qaadataa oo ah. qalbiga ka imaataa oo ayaamihii uu sheegayn macnilaa eh. in lagu gaar xilligoodii ma jirto wax hal maalin keliya lagu burburin karo sidoo kale hal maalin lagu dhisi karan ma jirto boqolkii boqol hal maalin jaceyl qof ma loo qaadi karaa hal maalin keliyalaakiin ifraax waxaa jirtaa aragti ah waa ku arka ku xashaqay xiise miyaad kaaso <laughs> kale <laughs> inta badan laakiin fiiriyaa qisooyinka jacaylka iyo hiisaha marka la fiiriyo mm. waxay ka bilaabeen aragtida koowaad waa gartay mhm. laakiin qofka mhm. horta aad jeclaatide mhm. qofkaa inaa horta muddo taqaanay xaalkiisa og tahay waa soo maaha laakiin haddaad ogeen see maalinka koowaad aga dhex baxda haddii lagu dhaako <laughs> meeshiisa buus ku dhiilaawa <laughs> <laughs> Eh, biya mhm. eh, dagaala kula jirtaa markaasi ma aaminsinhal maalin kliyain hal maalin keliya qof mhm. jecel lagu mhm. qaadlaga yaaba ina oo maxay tod ka helitaan qofkaas laakiin baaritaan badan u baahan okay waa kala qaadaynaa marka ka helitaan iyo jeclaanshiyo u kala qaadaynaa marka wixii maalinta koowaad aragtay oo ka helitaan hadaad sii dabagasho raadiso <laughs> Oh, hal maalinku galahay way dhici kartaa laakiinwaayahay taas adiwaa kasoo horjeedaaye kaalma sugaantaa ku laabanayna waxaa soo qabanayaa heesuu ku luqeeyo saalax qaasim oo la yiraahdo jawharad lamood Oh. jalka qaadan weydiid jawhara lamudid sideen kaaga joogana jaraad igu

intaa jeclayshtu kaa jeesa waabay jawhar lamudii sidin kaaga jooga jaraar igu kahaysi aysan waalay jawhar lamudiyey sideen kaaga jooga jarad jarad igu bahaysi laleeyahay saalax qaasim mm-hmm. wuxuu leeyahay mm. eryada i heesta waxaa ka mid ah indhaha jeclaysto kaa jeesan waayey jowharad la moodiyey sideen kaaga joogaa mm-hmm. mm. hadda ammaan waa dhammaatay jowharad lamood hadii la dhaho mm-hmm. haddana maba kaa jeesan karo leeyahay jowharad lamodaad <laughs> iyo aad aragtidaada oo keliyaba iigu baxdaa inaan meel kala fiiriyo maba haysaba

laakiin ifraahi waxaa fiican intii waxaadan ahayn lagugu ammaani lahaa waxaa tahay in lagugu sheego wataano waa tahay barnaamijkeena qabihiisii dambe ayaan isla soo gaarnay weli dhanka kaalmaha suugaanta ayaan ku noqonaynay waxaan noo soo qabanayaa hees uu ku luqeeyo qaalid kaamil oo la yiraahdo qof baa nuurkayga daaray waa tahay qof baa nuurkayga daaray naflaha idil aana yaa dhihi lahayd baltaanu galabto galabtaasaashidaana <laughs> waxaan dhihi lahaa qof kaleentoo ereygaas u qalmami jiree mm-hmm. hooyo keliya hooyo keliya mm-hmm aad aad horta waxaa jira boos aan la bedeli karinin waxyaaba qaar bedel loo heli karaa jirasababna mhm. mm, u ah inaa adduunkaa nimaatid barbaarintaadiina waqti geliyey qofkii nuurka daaray hooyou ahaa aad iyo aad mhm. ku luqeynaya barnaamij gal wanaagsan oo qayb ka ahaa waa tahay cabdulaahiyo gabagabadii barnaamijkeena ayaan isla soo gaarnay dhammaan dhegeystayaashiina waa mahad celinaynaa si kasta ay noo dhegeysanayeen iyo sidoo kale farsamayaqaanka barnaamijka inoo farsameynayay heeska gabagabada maxaa noo soo qabanaysaa waa hagaagi saaxiibada waxaan nooga tegaynaa heesay ku wada luuqeeyaan hodan cabdiraxmaan iyo fanaanka nuur cadde oo la yiraahdo dheef waa tahay heeskaasi aynan kaga tegaynaa intaan ku kulmi doono barnaamijka galab wanaagsan tan iyo berri sidaasii nabadgelyo